allahu tabaaraka wa tacaala ljamci kulmin la kulmiyo bayna almar'ati haweenta iyo wacamatihaa eedadeed in hal caqdi iyo hal qof u wada guursado ama lagu kulmiyo hal caqdi oo hal nin ay hoos imaadaan tanna ninkii haweenayda qabay uu eeddadeed ku daro wixii ku soo arooray oo diidmo ah iyo ansixid aan ah iyo xaaraannimo ah ayuu baabkan u baabiyay xadiidka saddex kun laba boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai calamta akhbarna hanad ibnu sari abu sari waaiqa an cabda cafwan baabjamc bayn mart amatiha xadii saddex kun laba boqol sideed iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qaala imam nas abaranii haarun cbdilahi xamal wahiqa qaala xadaana macan ibn ciisa alashjaci wahiqatu tabt qaala xadaana malik alimaam malik ibn anas alasbuxi imaam daar lhijra weeyaan can abi zinaad cabdullahi bn dakan wahiqatu habt can alacraj wa cabdiraxman bn hurusm wahiqatu habt can abi hurayrata radi allahu taala ardah qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul wuxu yih sal slm laa yujmacu lama kulmiyo bayna almar'ati haweenayda iyo wa cammatiha eedadeed oo hal nin cismadooda ma wada haayo walaa bayna almar'ati haweenayda iyo wakhaalatiha habaryarteedna miliisuma geeya ilaahay subxaanah wa tacaala aayaddii aad taqaaneen xurimat calaykum ummahaatikum laga bilaabo ilaa wa an tajmacuu bayna اkhtayn ilaa maa qad salaf waa tii muxuu ahaa aan soo marnay waxaana u dambeeyey baabu taxriim aljam bayn ukhtayn baabkii xalay aan ku khatinay cashirkeennii caawa halkan waxaadan ka gelaynaa in sunnada laba ay ku dartay aan caddayno oo waxaa weeyaan eh, qolyihii la xarimay ama nasab loo xarimay amaba radaaca loo xarimay waxaa weeyaan eh, intii aayadda qur-aanka ay sheegtay waxaa dheeri ah aljamcu bayna alcamati wاlmarأa waljamcu bayna almarati waalkhaala inay xaaraan tahay ayaa waxaa weeyaan halkaan aan ka gelaynaa amaba xadiidkan laga qaadanaa laa yujmacu lama kulmiyo bayna almarati haweenaydii oo camatiha eedadeed walaa bayna almarati haweenaydii oo khaalatiha habareerteed meel laysuguma keeno weyaan xadiid saddex kun laba boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala wuxuu yihi xadaثna mxamed ibn fulayx alslami waa saduq yahim can yunis ibn zayd اlayli waa iq can ishaab zuhri waa imaamkii qaala akhbaranii qabisa qubaysa waxaa idin qoran qabiisa ay qoranta qabiisa waa qabiisa qaafka kordhaba qabiisa ibnu duayb qabiisa waxaa weeyaan lahu ru'ya qabiisa waa ru'ya ayuu leeyahay أنhu samc ka maqla abaa hurayraa radia الlahu ta arda qaal wuxuu yidhi qabiisa nahaa rasuul soo ruuya ma lahan iiriya qabiisa martabadiisa soo ruuya waa iqa weeyaan laakiin ru'yaa loo yahay marka haddii dee laisku yaro qabsado oo ru'yo ma laha iyo ay timaadana iqa kama degaayo annahu qabiisa samc wuxuu ka maqlay abaa hurayrata cabdiraxmaan sakh dawsi ayuu ka maqlay radia الlahu ta arda waraxima jamiic الruwaad qaala inuu yidhi abu hurayra nahaa rasulla nabig ale wuxuu diiday sal slm an yujmaca in la jamciyo bayna almar'ati haweenaydii wa camatiha eedadeed iyo walmar'ati haweenaydii iyo khaalatiha habriirteeda weeyaan xadii saddex kun laba boqol iyo sagaal amaba eba muxuu aha sagaashanaad saddex kun laba boqol iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasir amt ahbaranii ibrahim bn yacquub aljawsiyani iqatu xaafiظu rumya binas qaala xadaana ibn abi maryam waa saciid bn xakam aljumaxi waa iqatu habtun faqiih qala xadaثna yaحya bn ayub alkaafiqi saduuq rubama wahim ana jacfar ibn rabicaة اlkindi wa iq xadaثa wuxuu waramay can craki ibn malik اlhifaari iqaة faadil wcabdiرaحman ibn acraj ahurmus cabdiرaحman a hurmus weyaan cabdiرaحman ibn acraj cabdiرaحman acraj cabdiرaحman ibn hurmus alacraj can abi hurayrata radi allah ta an rasul rasulka wuxu ka sal slam anhu rasuulkeena alayhi slat slam nahaa wuxuu diiday an tunkaxa in la guursa almarata weynayti calaa camatiha eeddadeed lala guursado wuu diiday aw khaalati ama habaryarteed xadii saddex kun laba boqol iyo kow iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa waa xadiis eh, saxiixa saddex kun laba boqol iyo sagaashana sagaashan iyo koobaad akhbarna qutayb ibn saciid qaala xadaثana layt ibn sacd can yaziid ibn abi xabiib waaiqa can ciraaq ibnu maalik waaiqa isna waliba faadila ah. can abi hurayraa radi a ta ana rasul wuxuu diiday can arbaci niswatin afar naagood ama afar haween an yujmacu in la kulmi baynahuna dhexdooda oo ayaga laisu geeyey nabiga nagu diiday cala sl slam almar'ati haweenaydii iyo camata eedadeed waa laba iyo almar'ati haweeney iyo khaalati habaryarteed labad intaas laisuma geynaayo afartaas laisuma geynaayo nabiga yihi sala allahu alay waslm ama nabiga nagu diiday in laisu geeyo xadiis laba boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي أخبرنا عمر بن وثقة قال حدثنا عبد الله بن يسوى التنيسي وثقة متقن قال حدثنا ليس بن سعد وإمامك قال أخبرني أيوب ابن موسى وثقة عن بكير بن عبد الله الأشج وثقة عن سليمان بن يسار الهلال مولاهم وثقة أحد الفقهاء السبعة ويان ثقة فقيه ويان ولي فاضلة عن عبد الملك بن يسار عبد الملك بن يسار وأنك عبد الملك يسار ثقة can abi hurayrata radi alahu ta an rasul rasulka wuxu kale sal sl an rasulka qala wuxu yhi rasuulkeenna laa tunkaxu lama guurs lama guuriyo amaba lalama nikaxsado almarata weynaydii calaa amataha eedadeed lalama nikaxsado lalama guursado walaa calaa khaalatiha walaa habaryarteedna lalama guursado xadii saddex kun laba boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nas akhbarna mujaahid ibnu muusa alkhawaarizmi wa wa iqa qaala xadaana ibnu cuyeyna sufyan ibnu cuyeyna waa imaamkii almaki can camr bn dinaar waa iqatun tabt can abi salmt bn cbdiرaحman wa iqaة faqiih can abi hurayrata radi allahu taala arda qala wuxu yhi abu hurayra nahaa rasul nabig wuxuu diiday sal slm an tunkaxa almarأatu haweeneydi in lala guursado calaa camatiha eedadeed aw calaa khaalatiha ama habaryarteed xadidka saddex kun laba boqol iyo afar iyo sagaashanaad baabkan u dambeeyo qaala imam nas abarna yaxya ibn durust alqurashi wa iqa qala xadaثna abu ismaaciil ibrahim ibn cabdilmalik albصri wa saduuq fii xifdihi shay qala xadaثna yaxya ibn abi kaثiir wa iqaة habt ana aba slmt cbdiرaحman xadaثhu can abi hurayrata radi اlahu ta an rasul rasulka wxu kor sl sl rasulka qal wuxuu yidhi laa tunkaxu اlmarأaةu haweeneydii lalama guursado calaa camatiha eedadeed waa calaa khaalatiha habaryarteed intaa marka axaadiistaasoo dhan duruqdii ay ku imaadeen buu imaamku u kala duway raximah اllah laakiin dhammaan waxay ku soo aroorayaan in xaaskaaga eedadeed ay ku banaaneen inaad meel isugu keento walaa habaryarteed ay ku banaaneen laakiin jamci maadaama la yihi waxa bannaan waxaa weeyaan in haddii ay xaaskii ilaahay u oofsado subxaana wa tacaala amaba carafku u dhammaado ood kala tagtaan eeddadii marka eeddadeed na aad ilaahay subxana wa tacala isu kiin calfo ma la ogoli inaad eeddadeed ooy gabadhii joogin eeddada ay u ahayd aada guursato macnaheeda haawa habaryartii ma la ogolyahay gabadhii oon joogin ina aad guursato sabab ay ku maqnaato waa ku maqnaato ay ku baxday yani lagu furay amaba ay dhimatay wamaa ilaa dalika nasal allaha acmaaran awiila oo mubaaraka marka ayadna waa waayaha weyaan sunnada nabigeena calayhi salaa slam marka waxyaabaha ay caddaysay oo muxaramaadka ka mid ah labadan ayaa ka mid ah ma taqaanaan meesha kale qodobka kale sunnada ay caddaysay oo qur-aanka aan lagu caddayn ma taqaanaan labadan maahane mid kale wax aanan labadan ahayn oo muxaramaad ah oo sunnada ilaahay subxaana sunnada nabigeenna alai slat slam lagu xarimay guurkooda ya ya aayad taas qur-aanka lagu shegay mogta sunnada basa rabna ya waa akhawaatiku min radaaca kuu taaganayna aye ya sheekh labo waan tajmacu bayn nuqtayni waa kuu taagan haye ya haye waxalaa'ilu abnaa'ikum a haye ya sheekh ya waxalaa'ilu abnaa'ikum waxalaa'ilu abnaa'ikum <laughs> oo oh, maanta nisaa'ikum <laughs> wax kale ma haysaan soo maha waa alkhaala waalcama intaas bas ku ekaada meesha saxaad ku taagantiin marka jasakum allah khayran waa marka intaas waa saas xurimat calaykum aan marna marka dhammaanteed si aan u khaldin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xarimay dumarka qeyb ka mid u xarimay qeybtaas rabbigan u xarimay marka labadana lagu deri alkhaala maca almara alcama maca almara ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka hadlaayey wuxuu leeyahy xurimat calaykum tirsada marka ummahaatukum kow hooyayaalkiin wa banaatukum iyo gebdhihiinni ilahay uu idinka xarimay guurkooda wa akhawaatukum gebdhihii idinla dhashay ilahay guurkooda u idinka xarimay wa cammaatukum eedayaalkiinna ilaahay uu idinka xarimay adinka xaaska eedadeed maaha adinka eedayaalkiinna wa khaalaatukum habaryaalkiina ilahay u idinka xarimay subxaana wa tacaala wa banaatu lakhi gabadha ya walaalka gabadhiisa waa laga xarimay wa banaatu alakhi walaalka gabdhihiisi iyo wa banaat اlkhti walaashii gabdhaheedii wa ummahaatukum alaatii ardacnakum dumarkii iyo hooyooyinka idin nuujiyey kow wa akhawaatikum min radaca gabdhihii idinla nuugay oo walaalaha idinla ahaa oo nuugmada walaalinkalu noqday wa ummahaatu nisaa'ikum xaasaskiina hooyadii dhashay hooyooyinkoodii hooyooyinkoodii wa rabaa'ibukum اlati fii xujuurikum min nisaa'ikum alatii dakhaltum bihina fain lam takunuu dakhaltum bihina falaa junaha calaykum iyo dumarkii aad qabteen gabdhihii ay dhaleen oo adinka aadan dhalin eh, adiga ad dhashay waa soo martay banaatikum aan ugu soo gudubnay laakiin gabar adiga aadan dhalin laakiin hooyadeed xaaskaaga ayto caqdi aad ku xirtay weliba caqdiga waxaa ka dambeeyey in aad wada dhaqantaan ood nin inaag isu noqotaan haddii aad isu noqonin oo caqdi intuu dhac kadibna la kala guuro dhib ma laha kow warabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihin fain lam takunuu dakhaltum bihina falaa junaha calaykum haye wa xalaa'ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum ilmihiinni adinka dhabarkiinna ka soo go'ay oo wiilashiinni gabdhihii ilaahay uu xalaaleeyey oy guursadeen xaasaskoodii ayadna lidinma ogola ya kadibna wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf wixii horaan dee jaahiliga dhacay oo laga soo tagay oo laga tooba keenay oo laga islaamay ayadna war ma laha intaas marka waa muxaramaadka lagu xarimay kitaabka allah subxana wa tacala in la guursado miiqay noqdeen toban iyo toban iyo saddex mis toban iyo labo aad u xisaabiyo toban iyo saddex qaar yihahdeen qaarna toban iyo laba yihahdeen toban iyo labo hayaan dib u xisaabina xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa cammaatukum wa khaalaatukum wa banaatu اlakhi wa banaatu اlkhti wa ummahaatukum alatii ardacnakum wa akhwaatukum min aradaaca wa ummahaatu nisaa'ikum tobanaan joognaa warabaa'ibkum alatii fii xujuurikum min nisaa'ikum alatii dakhaltum bihin fain lam takunuu dakhaltum bihina falaa junaha calaykum waxalaa'ilu abnaa'ikum aladiina min aصlaabikum waan tajmacuu bayn اkhtayni ilaa ma qad salaf saddex iyo toban waxaad ku darsanaysaa marka laba marka muxaramaadka guurka in la guursada kuwa la xarimay waa toban iyo shan saddex iyo tobanoo ka mid ah kitaabka alla lagu sheegay halkan ayadaa lagu sheegay halkan ayadaa lagu sheegay labada kalena waxaa weeyaan sunnada nabigan ayaa lagu sheegay sala allahu calayhi waaalihi wasalam saah loola socdo marka marka wixii guurkooda la xarimay waa shan iyo tobankaas toban iyo saddex fi اlqur'aan iyo kitaabka allah subxaana wa tacaala labana sunnada nabigeena calayhi الsalatu slam ayaa lagu xarimay hmm? mutcada dee mogtahay guurkii asal ahaanba guurba ma ahaba kaas hadda waktigaana guurba ma ahaba mutcada guurba hadda ma aha nacam sheekh ya sheekhi ha maya ha maya ha maya waxay ku tahay haddii aad ifur haddii ay ku tira iska furto meher waa leed laakiin haddii ifur marka ay tiraad waan ku furi lakin meherkaadii muxuu ahaa kuma siinay isku fura haddii aad ku heshiisaan khalaas waxba ma laha laakiin haddii ifurmay ku tirahdo waa ku furay meherka waa laga rabaa laakiin haddii ay tirahdo meherkayga baan isku khulci oo khulc ay noqona markaas nacam sheekh ummahaatiku waxaa weeyaan waa waa la mid waxaa weyaan waa dumarkii aabbaha a a walaa tankixu maanakaxa abakum min nisaa weyaan halkaas soo geli oo waa hooyade waaba hooyada mogta dhanna camana waa soo geli oo xataa camada mogta tan aabbaha la dhalatay na waa loo isticmaalaa dadka qaarna camada waxay ku isticmaalaan aabbaha xaaskiisa annaga taqriiban istilaaxan aan u badana halkan mandiqadan gobolka north eedda marka aabba xaaskiisana waa eedda sidoo kalena muxuu ahaa aabbatii la dhalatayna waa eedda laakiin gobollada waa kala duwan yihin istilaaxaadka marka eeddada dhankan waa soo geli walaa tankixu maana ka cawaakumna waa sii xoojinaysaa insha allah nacam ya sheekh qaraabo may tan laxmigu maa laga hadlaya kuwa may kuma jiraan tan laxmigu maa laga hadlaya habayaed kaba soo qaad oo muxuu ahaa hooye ay ilmaadeer yihiin kuma jirta taas kuma jirta waaya baabu taxriimi اljamci baabu taxriimi اljamci in la kulmiyo xaaraannimadeeda bayn marati haweeneydii o khaalati habaryarteed xadii saddex kun laba boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasai akhbarna cubaydullah bn saciid الsarksi wa iqat suniy mamuun qaala xadaثana ibn sacd اlqaطan waa imamki qaala xadaثana hishaam hishaam ibnu xasaan alasdi weeyaan saama idiin qoranta waa iqat min ahbat الnaas fi ibni siriin qaala xadaثana moxamed ibn siriin waa imaamka ataqaani wa kana laa yudalis iqat habtun faqihun imaam kana laa yudalis waay can abi hurayraa radi la ta an nabig nabig wu sl qa nabigan wuxuu yidhi laa tunkaxu lama guursa almarata weyneydii calaa camatiha eedadeed walaa calaa khaalatiha bareerteed tii horan buu sii xoojinaya xadii saddex kun laba boqol iyo lix iyo sagaashanaad wa xadiis saxiixa qaala alimaam anasai alta ahbarana ibraahim isxaq ibn ibraahim alxandali wa iqatun tabtun xuja waa imaamkii ibnu rahwe weyaan qaala ambana muctamir ibn sulaymaan wa iqatun tabt can daawuud ibn abi hind waxaa weyaan iqatun mutqin kaana yahimu fii aakhiri cumrihi can الshacbi wa sharaxbiil caamir ibn sharaxbiil الshacbi wa iqaة faadil can abi hurayrata radi اlah ta qala wuxu yhi abu hurayra nahaa rasul nabg wuxuu diiy sal slm an tunkaxa almarata weyneyd in lala guursado calaa camatiha eedadeed walcamatu eedadina calaa binti ukhtihaa walaasheed gabadhi ay dhashay in lala guursada maxay maxay kale yihiin an tunkaxa almaratu haweeneydii calaa camatiha eedadeed tii eedada ahayd in laga daba keeno lama ogola sidoo kale eedadii iyadoo la qabo in gabadii muxuu aha ay u ahayd ay walaalkeed u dhalayn in laga daba keeno lama ogola isku waa isku macnihi un kalama duwna xadiis saddex kun laba boqol iyo toddobiyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي رحمه محمد بن عبد الله السماعي وثقة قال حدثنا خالد بن حاتم الهجيم وثقة تبت قال حدثنا شعبة وإمامك قال أخبرني عاصم بن سليمان أحمد وثقة قال قرأته على الشعبي شعبي أن كنت أخري كتابا كتاب كاس فيه waxaa ku sugan can jaabir ayaa ku sugan can اnabi sal slm kitaab iyo qoraal xadiid jaabir laga warina uu ku qoran yahay ayaan ku dul akhriyey ninka la yidhaahdo shacbi maxaa ku qornaa can inabiga nabigana sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laa tunkaxu lama guursado almarata weynayda calaa camataha eedadeed oo lagama dulkeeno walaa calaa khaalatiha habaryarteed qaala caamir ibn sharaxbiil shacbi wuxuu yidhi eh, shacbi hada min jaabir haadaa xadiidkan meesha ku qoran ood akhrinaysa jaabir ayuu ka ahaaday marka xadiidka saas wuxuu ku noqonayaa xadiid mawsuul ayuu noqonayaa weeyaan waay xadii saddex kun laba boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala imam nasa abana moxamed bn aadam almasisi waa iqa can ibn اlmubaarak waa imaamkii can caasim ibn sulayman axwal can الshacbi qal samictu jabir bn cbdillahi an ka maqlay yaquulu kii hore waxaa weyaan wijaada ahaan ayuu uhel kudul ariyey kii dambana isaga ayuuba ka maqlayba nahaa wuxuu diiday rasuulka al sal slm ama rasullahi rasuulka wuxuu diiday sal slm an tunkax in lala guursada almarata weynayda calaa camataha eedadeed iyo khaalatiha wareerteed xadii saddex kun laba boqol iyo sagaaliy sagaashanaad wa xadiis saxiixa qaala alimamu nasr akhbarnii ibraahim ibnu xasan alkhacami wa iqa qaala xadaana xajaaj ibn moxamed alcawar wa iqatun tabt ikhtalata fii aakhiri cumrihi n jurayj cabdimali bn jurayj wa iqatun tabtun yursil wayudlis can abi zubayr moxamed ibn muslim tadrus wa iqatu waa saduuqun yudlis can jaabir bn cabdillahi radia allahu tacala canhu arda wa can abihi kadalik qala wuxuui jaabir nahaa rasul lah nabig wuxuu diri sal slm an tunkaxa almarata haweenaydi in lala guursado calaa camata eedadeed aw calaa khaalataha waryarteed intaas marka waxaan ugu soo baxnay axaadiistii ka hadlaysay aljamcu bayna almara waalcama aljamcu bayna almara wa alkhaala dhana mid horeysaba in la kulmiy un baa la diidaya hadday eeddo tahay waa muxuu ahaa gabadhi uu eedadaas walaalkeed dhalay ha ka daba keenin meesha haddii ay gabadha horeysana eeddada ha ka daba keenin habaryarti waa lamid sidaas oo kale marka hal meel laguma jamcinayo maxaa loo yeeli cilladda maxay ta cilladda ilahay baa ogsoon subxana wa tacaala laakiin waxaa ka dhalanay xaalad adag adag ayaa ka dhalanay haaliban haweenayda hore mid haddii laga daba keeno maxaa dhici baabkii aad taqaanana dhici markii la masayrana waa la culoobi markii la culoobana waxaa dhici qaطcu raxim diinteennana silatu raxim ayaa la imaaday sabab kasta oo marka qaطcu raxim keenaysa meesha waa in laga saara saas weeyaan marka koley sababta keentay taasay u badanta wallahu aclam waan tajmacu bayna اkhtayn ilaa maa qad salafana iyadana waa la mid xikamta ilaahay uu jiray saasay u badantah wallaahu aclam biاlxaqiiqa waaya waxaan u gudbaynaa baab cusub baabka sagaal iyo afartanaad baabu maa yaxrumu min alrada baabu maa yaxrumu wi xaaraam noq ku noqdo baabu maa yaxrumu wi xaaraam ku noqdo min aradaaci nuugma xaggeed ama awgeed waxa guur xaaraam ku noqda ayuu baabkan u baabiyey nasabka waxbaa xaaraan ku noqda oo la wada dhalasho iyo isdhalitaan iyo wixii la midka ah radaacada nuugmadana waa canuga naas haweeney aanan hooyadiisyaen uu nuuga ama gabadha ay nuugta ayadna naaskaas caanaha ka soo baxay dadkii marka ama sababtuu ahaa ama dadkii nuugay qofkaas nuugay oo ajnabiga ahay walaalay noqonayaan banaanay noqonayaan masaa'il badan baa meesha ku jirta marka oo inaan ishaarna qaarkood aan u baahana tan koobaad waxaa muhiim ah inaan ogaano in radaacada yaxrumu min aradaac maa yaxrumu min anasab amaba wax alla wixii xaaraan ku noqda nasabka ayaa nuujintana xaaraan ku noqda kow waa qodob qodobkaas qodobka labaad oo kaa wehliyo waxaa weeyaan mas'alada ku saabsan radaca alkabiir oo qofka weyn oo hadda garka lahoo inuu muxuu ahaa naas nuuga ma ku noqonayaa ma ku noqonayaa akh min aradaca ma ku noqonaya waa su-aal u baahan in laga jawaabo sida jamaahiir ahlicilmi ay qabaan waxaa weeyaan maya ilaa qowl marjuux ah oo daliishana xadiid noo imaan doona insha allah tabaaraka wa tacaala oo ninka la yidhaahda abu xudayfa salim ay umu xudayfa nuujisay oo xaalad khaasoo nabiga u fatooday ahayd calayhi salatu salaam laakiin jamaahiir ahlicilmi iyo madaahibta waxay qabaan in radaacada canuga yar oo baahi u qaba min almajaaca gaaji u qaba inay tahay midda muxarimka ah oo xarameynaysa oo canuga u ku noolaana tan kale inta u yar oo radaacada u yar waa intee ma toban jeer qofka inuu hal mara ah hadduu cunuga muxuu ahaa naas nuugnuuga bas mia maya khamsa radacaat inta u yar waa shan jeer inuu muxuu ahaa nuuga ood mid walba dhinac ugu dhargo waa nuugay ka dhammaystay mar labaadu haddana nuugay oo xiskin kale insaaxa tacbiir ma loo isticmaala horta muxuu ahaa dumarka looma isticmaala mayna xayawaanka baa loo isticmaalaa mar labada caanihi naaska ay soo galeen marka uu nuuga mar saddexaad saasoo kale mar afraad mar shanaad oy baahina u geyni iyo caadi xaajo u qabo marka qodobka saddexaadna waa qodobkaas qodobka afraad waxaa taxadir weyn u baahan aada looga taxadiro dadka waxyaaba qaar ay iska fuudaystaan soomaalidan uma badna alxamdu lilah horta isma nuujiyaan inta badan waa naadir xaalado adagoo canug Eh, hooyadiis ay ku umal raacday iyo dad noocaas waad arki laakiin haaliban isma nuujiyaan laakiin iska hubi iska hubi arrintayda in hooyadaa qofun ay nuujisi kale ya ama adiga cid kale aad nuugtay intaad yarayd iska hubi dadkan carabta oo runtii walaalaheenna marar qaar waxaad is leedahay dhinacyaha qaar waxaad is leedahay niyusa yihiin nimankan oo tixgelinta dadkan kale iyo ummadaha bannaan imaaday iyo khalastan inta yad batroolka kadib marka mararka qaarna waxaad leedahay runtii insaaniyadda iyo bini aadamnimada ku jirta wax inaba caadi maahan waxaan garanayaa jaamacadda madiinaan joognay nin ardaydeenna ka mid ah oo inuu ahayaan filayaa nigeriyaan miya ma nigeriyana mise waa galbeedkan africa un dalalkaas miduu hadda ahay yani inuu nigeriyaan ahayn adugu malaynayo ayaa haweeneydiisi ilaahay qadarkii subxaana wa tacaala way umul raacday jaamacadda madiina u joogtay arday arday u ahaa waliba ragga diraasaad culyaga magisterka meela dhigto waa hanfilayaa kadibna islaanta way umaraaday cadowga marka waa cadowg marka laba saddex habeen jooga wax aad afka gelinaan ma laha nin ragga jaamacadda macalimiinta ka mid ahaa oo waliba ragga ugu diinta fiican ka mid ahaa ayaa ninkii u yeeray wuxuu yidhi canugaas anigaad ii dhiibaysaa anaad ii dhiibi xaaskayga ayaa muxuu ahaa canug wuu nuugayaa marka canugaas ayuu la nuugi ilaahay wuxuu qadaray subxana wa tacaala canugii isaga ahaa in ay canugii ay islaantaas hooyo u noqoto aabbihiis labaadna uu sheekhii jaamacadda macallinka ahaa doctoorkii uu noqdo oo ilaa canugii dhowr sanad ka gaarayood muxuu ahaay iskuul ugu dhowaanay ay waxaa weeyaan hooyo iyo aabba loo ahaa marka waa bini aadanimo waa taqaana hadda yani annaga hadda maanta soomaali ahaan waxaa laga yaabaa annagooba hadda iska xaalkan ad ilah ogsoon yihin walaalaheen hadda oo muxuu ahaa la yidhaahdo soomaali ma ahan meel kale ayaad sii aadini haddii la yidhahdo canug ay dhaleen islaantaada ha nuug <laughs> magarad islaanta inaad la yaabta laga yaaba afka ay taagto oy sastaba ninkin waxaa laga yaabaa inuu sas laakiin runtii iyaga maanta marka la yidhahdo jamaal iyo carabnimo iyo anaga carab waana la socday meel dheer ma jirne carab duurar iskana meelana maan joognaa marka carabtii meeshii ay joogeen jooga oo sidoodii ah ayaa waxaa weeyaan runtii weliba bikulli xub jacayl iyo runtii waad la yaabi oo canugu meelaha ku wadayo yani canugiisi intuu la mari ayuu la mari ma garateen marka runtii waa jaanib anaga aanan lahayn soomaalida oo hadda isnuujinta uma badno uma badna laakiin in la iska hubiyo maadaama xadaarad iyo ummado badan aan dhex galnay oo meelo badan laga biyo cabay arrimaa iyagaa laska hubiye haliska hubiye ya maxram waa mia fi lmi maxram toos waadla imaan doonta haddaan u tegi doona inuu maxrami iyo inus maxrami hadda u tegi doona nabigeena alay sl slam noga jawaab waaya xadii saddex kun laba boqol saddex kun iyo saddex boqolaad baabu maa yaxrumu min arada caaw saddex kun saddex boqolaan gaarna socda maa yaxrumu wixii xaaraan ku noqda min aradaaci nuugmada ayuu baabkan u baabay saddex kun iyo saddex boqolaad waa xadiis saxiixa ah. qaala alimamu nasan akhbarna cubaydillah bin saciid asaraqsi waa iqatun suniyi maamuun qala axmed saciid alqatan qaala anbana malik qaala xadathanii cabdullah ibnu dinaar alqurashi oo mawlaahum waa iqa can isaan alhilaali waa faadilun axad alfuqahaai sabca can urwata bni zubayr can caaishata radia allahu taala anha can nebiy nabigana waxay ka wari sala allah qaal nabigan wuxuu yidhi alayh sla slm maa xaramatu waxay xaaraan ka dhigtay alwilaadatu dhalma ama isdhalitaan la isdhalay xaramahu waxaa xaaraan yeelay alradaacu nugmadi ama xaaraan yeeshay isdhalitaan la isdhalay wixii xaaraan ku noqday oo muxuuah waalid in liisu yahay ama walad liisu yahay xaaraan waxyaaba ay ku noqda guurka ka mid ah ama guurkii ay xaaraan ku noqda sidoo kale nugmadina xaaraan bay ku noqotaa iyadoo faahfaahsmaan oo imaan doontaa insha allah saddex kun saddex boqol iyo kow iyo saddex kun iyo saddex boqol iyo koobaad xadiidka ah waa xadii saxiixa ah. qaala imam nasa abarna qutay bn saciid qaala xadadna layt ibn sacd can yaziid ibn abi xabiiba wa hiqatun wa kaana yursir faqiih can ciraaq ibn malik alkifaari wa hiqatun faadil can urwa can caaishata anaha umuna caaisha akhbaratu waxay u sheegtay ana camaha adeerkeed adeerkeed oo min aradacati nuugmada xaggeed adeer uga ah yusamaa lagu magacaabo aflah ayaa lagu magacaabaa istadana calayha inaad u soo gala gurigi oo maxaarimta siday ugu soo galaan inaad ugu soo gala ayuu ka fasax qaatay faxajabatu waa iska xijaabtay idaa sa'altumuuna mataacan fasaluuhuna min waraai xijaab waa iska xijaabtay faabira rasu rasulka ayaa loo shegay sal slm faqal wuu laa taxtajibii minhu haka xijaabanin fainahu maxaa yeelay ama fainahu shaniga yaxrumu waxaa ku xaar noqday min radaaci nuugmada maa yaxrumu min nasab wixii nasab ku xaar noqda kuna xaaraan noqdee marka waxaa weeyaan maxramnimo ula dhaqan ayuu nabiga ku yiri sal sl xadidka si cad ayaa noo imaan doona xadid saddex kun saddex boqol iyo labaad waa xadiid saxiixa قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن بشار بن دار وثيقة حافظ قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مالك بن أنس بن الهجرة عن عبد الله ابن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر الأنصاري و cabdilaahi ibn abi bakr ibn maxamed ibn camr ibn xasm alansaari waa iq can camrata binti cabdiraxmaan eh, waa iq can caaishat um muminiin radia allahu taala anha can nabiy nabig qa sl sl nabigan wuxuu yidhi yaxrumu waxaa ku xaar noqda meel radaaci nugmada maa yaxrum wixii xaram ku noqda meel nasab nasabka xadiis saddex kun saddex boqol iyo saddexaad waa xadiis saxiix ah qaala alimamu ibnu sa'alan akhbarana maxamed ibn cubayd alxaarith almuxaaribi waa saduuq qaala xadathana cali ibnu haashim wa aduq yتشhayac an cabdالlaahi ibn abi bakr alanصaari wa iq an abihiis oo ah abu ibn mxamed ibn xaزm abu ibn camr ibn mxamed ibn ibn xaزm weyaan wa isna waa caabid can camrata binti cabdiلرaحman qaalat waxay tihi camra samictu caiشhatan ka maqlay um اmuminiin radia lah ta ha taquli iyadooda qaala rasu sulka wuu yh sl yaxrumu waxaa xaaraam ku noqday min radaaci nugmada xaggeed maa ayaa ku xaaraan noqday yaxrumu ku xaaraan noqday min anasabi min alwilaadati dhalmadii weeyaan baabu taxriim binti اlakhi walaasha nuugmada bintulakhi walaalka walaalka adiga muxuu ahaa walaalku ah min alradaacati nuugmada gabadhiisa xaaraanimada iyo baabkan u baabyahay baabu taxriimi binti اlakhi min alradaaca baabkan wuxuu baab u yahay xaaraannimada gabadha walaalka oo xagga nuugmada ama naaska aad wada nuugteen gabadhiisa inay xaaraan ka tahy uu baabkan u baabiyay xadis saddex kun saddex boqol iyo afraad waa xadis saxiixa qala imam nas akhbarna hanad ibn sari abu sari waa iqa can abi mucaawiyat maxamed bin khazim bin dariir waa iqatun ikhtalata ahy ahy maxamed bin khazim bin dariir waa iqatun axfad الnaas lixadiiثi اlacmash waqad yahimu fi xadiiثi hayrihi can ilacmash an sacd ibn cubayd الsulmi iqa can abi cabdiamaan asulami abu cabdiamaanka waa cabdulaahi ibn xabiib asulami almuqri adhariir wahiqa can cali bn abi aalibin radi allahu ta arda wa raxima jamiic aruwaat aladiina marayna bihim qaala wuxuu yidhi sayd cali qultu waxaan ya rasul rsulka allow maa laka maxaa kugu dhacay tanawaqu aad dooranaysid ood weliba doorashada aad ku xeeldheeraanaysid fii qurayshin quraysh oo reer quraysheed aad si fiican u kala dordooranaysa gabdhaheedii aw watadacuna annaga oo reer bani haashim ahna aad nooga tegaysaa oodan noo guursanayn oo gabdhaheen aad u guursanayn sayd cali ayaa weydiinaya waa ilma adeer moogta qaala wuxu uhi hal cindaka axadu qof miyaad haysaa gabar aad muxuu ahaa adaygaad damacsanta miyaa jirto oo niyada ku haysa qultu waxaa nacam ha bintu xamsa xamsa ibn cabdilmaطalib oo adeerka aha ana adeerkay ahaa gabadhiisiyaan ku hayaa saasuu ku yidhi qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm misla soconnaa mis waa kala maqan qaala wuxuu yidhi hal cindaka wa cindaka axadu qultu nacam bintu xamza qaala rasul sal slm inaha iyada laa taxilu lii ima banaano inahaa iyada gabadhaas xamza ibnatu akhi walaalkay gabadhiisa weeyaan min aradacati nuugmada oo noo imaan doonta hawaybiya hawayba alislaamiya ayaa wada nuujisay xadii boqol iyo shanaad waa xadii saxiixa qala imam akhbarna ibrahim bn mxamed alqurashi waثiqa qala xadana yaxn sacd اqaطaan can shucba can qataada bn saduusi اbasri waثiqaة yudalis can jaabir bn cabd lah an jaabir ibn zayd weeyaan jaabir ibn zayd اlsdi waa iqaة faqiih ibn cabaasi radi اlahu taala anuma qal cbd lah bn cabaas dukira waxaa loo sheegay lirasuuli sal sl bintu xamsata ayaa loo sheegay u sheegi sayd cali waa kuleyb faqaala wuxuu yidhi inaha iyada ibnatu akhii walaashay walaalkay gabadhiisa weymeen radaacat xagga nugmada dhan adeer u yahay abcan oo xamsa ibn cabdilmualib iyo cabdilaahi ibnu cabdilmualib ayaa kala dhalay ayaa ay kala yihiin aabbihiis iyo xamse walaala dhankaas waa adeer u yahay oo gabadha marka adeerka u dhalina guursada ishkaal sharcan ma lahan dhaqan ahaanna koleyba ummadda carbeed ayaga waaba makramo iyo sharafay u tahay soomaalida laakiin aad uguma badno sida aan arkay ah, taqriiban sida muuqata aad uma badno beryahan dambe lakiin waa wax badan baa muxuu ahaa dad ay dhaqan u tahay inaan ku arkay soomaalidaba ooba dee arrinka asaga ah wax weyn aan u arkin <laughs> marka dhankaas marka waa ka guursan karay laakiin dhanka uu ka guursan waay waxaa weeyaan adeerkiis dhan buu ka yahay dhanna walaalkiis wa dhanka walaalkiis ka yahay waa dhanka inay hal eh, hooyo wada nuujisay <laughs> xadiidka saddex kun iyo saddex boqol iyo shanaad waa xadii saxiixa mhm. waan soo marnay kaa sooma qaala shucbat wuxuu yidhi hada samictuhu waxaan ka maqlay samicahu waxaa ka maqlay qataadatu can jaabin zayd ayuu ka maqlay xadiidka inuu mawsuuli inbu cadayni xadiid saddex kun saddex boqol iyo lixaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasaci akhbarna cubaydullah ama cabdullahi ibn asabax alhaashim waa hiqa ibn cabdillahi weyaan qala xadaana moxamed ibn sawa asaduusi waa saduuq rumiya biirjaac qaala xadaana saciid ibn abi caruubata waa hiqatu saaxib tasaniif kaiiru tadliis waاkhtalطa wa huwa min ahbat الnaas fi qataada can qataada can jaabir ibni zayd can ibni cabaasin ana rasul rasulka sal slm uriida waxaa lala doonay calaa binti xamzata xamse gabadheeda inuu guursado ayaa lala damcay amaba lagala hadlay faqala wuxuu yidhi inaha iyada ibnatu akhi walaalkay gabadhiisa weeyaan min radaacati nuugmada wa inahu shaniye yaxrumu waxaa xaaraam noqdo min aradaaci nuugmada maa yaxrumu xaaraam ku noqdo min anasabi nasabka ayaa xaaraam ku noqdo weeyaan baab qadri qadar iyo baabkan u baabiy alladii kaasoo yuxarimu xaaraan yeelo min aradaacati nuugmada yacni inta jeer oo qofka markuu maxram noqona oo nuugma darteed ku noqona inta jeer oo qofka inuu nuugo la rabo waa imsa miiqa weeyaan xadii saddex kun saddex boqol iyo todobaad waa xadiis saxiixa qala alimam nas akhbarna harun abdillahi alxamal wa iqa qala xadaثana macan ibn ciisa alashci wa iqatu tab qala xadaثana malik taxwiil ayuu geliyey mana cadaynin wاlxaariث m bdimn qasm اcutaqi qala xadaثnii malik ibnu anas imam dar hijra can cabdilahi bn abubakr ibn mxamed ibn camr bn xasm wa iqa can camr bint cabdiraxmaan iqat faqiiha aw iqa can caaishaa radi la a qala waxay tir umna caaisha kaana waxaa ahaaday fii ma qur'aan unzila ama anzala uu soo dejiye allahu alla weyne caza wajala uu soo dejiyey waxaa ka mid ahaaday wa qaala xaari riwaayadaas marka saas waxaa uu yidhi haaruun ibn cabdilahi alxamaal ariiqiisa ayaa marka waxaa weeyaan kaana fii ma anzala allahu caza wajal inay caaisha ay tiri xaarit miskiin ariiqiisana waxaa wey qaal xaari fii ma unzila min alqur'aan waa isku mid midna waxaa weeyaan allah inaad soo dejiyey ayuu caddaynayaa midna waxaa weeyaan la soo dejiyey yaa soo dejinayoo kale waa allah subxana wa tacaala waay waa bina lialfaacil walbina lialmafcuul tan hore lilfaacil tan dambe lilmafcuul am ilmajhuul ladii qaal xaari fii ma unzila min alqur'aan qur-aanka la soo dejiyey waxaa ka mid ahaa cashru radaxaatin macluumaatin toban nuugma oo la yaqaano oo yuxarimna qofkaas labadaa qof inay maxram iso noqdaan keenayso uma kadib nusikna waa la nasaxay bikhamsin shan nuugma macluumaatin aad loo yaqaano oo mid walba gooni ugu on nuugma mid labaad mid saddexaad mid afraad mid shanaad saas ah fatuufiya waxaa loofsay rasul lah sal sl slm wahiya iyadana mima ay ka mid tahay yuqra'u lakhriya meel quraan quraan ka mid ah iyada tabcan in la nasakhay oo shantan muxuu ahay lafdi ahaan loo nasakhay macnahan ay baaqi tahay waa ka daarsoonay radia allahu tacala canha ardaaha laakiin saas ay leedahay umuna caaisha radi allah ta ardaha xadii saddex kun saddex boqol iyo sideedaad waa xadiis saxiixa qaala imaam qur-anka marka la nasakha qur-aanka waxaa weeyaan qur-aan lafdan wa macnan loo nasakha iyo qur-aan lafdan loo nasakha macnana baaqi ah iyo qur-aan macna loo nasakha lafdanna baaqi ah amila ma haysaan ani mid baan idiin sheegi labada kale adin ku darsado waxaan idiin sheegi midda ah waxaa weeyaan qur-aan eh, macnihiisa uu baaqi yahay iyo xukunkiisi laakiin eh, xukunkii eh, lafdigiisii la nasakhay ashaykhu washaykhatu idaa zanaya farjimuuhuma albatta nakaala min allah ma garateen aayad qur-aanay ahayd laakiin xukunkeeda waa baaqi wuu yeelaa laakiin lafdigii waa la nasakhay oo qofka zaani muxsanka ah in la rajmiyo xukunkiisa waa baaqi adinka waxaa laydinka rabaa marka mid xukunkii la nasakhay lafdigan uu baaqi yahay kow tan labaadna ay fadal axsant lilaahi ma fi اsamaawaati ma fi اlard wain tubduu maa fii anfusikum ow tukfuu yuxaasibkum bihi lah wax all w kugu soo dhaca khataraad ah waa lagugu xisaabtamay oo waxaa weeyaan in aan loo fiirinayn axsanta haye wasiyata liaswaajihim axsanta haye midda inkugu darno inku taagnaan doonto waxaa weeyaan lafdiga iyo macnihiiba iyadoo la nasakhay keena haye culamaa allah mise waa inka naxiy wa inku taagnaan doonta arir waa in ii saraadi ha labadii waa tageenaa tewa ma aayad ma had ma wataa lafdi maba yeelo ha laakiin waxaa weeyaan hadatan laa macna walaa lafd ma yeelo ya tee wahe ha tan hore cashriga allah yaftax calayk arrin waxaan ugu dar wareegaya waxaa weeyaan waaan rabay meesha horti inaad fiirinaysaan inaad meelahan wax ka raadinaysaan intaasaan rabay marka cashara dacaatin macluumaatin soomaayn lafdan waa macna waa loo nasaay laakiin khamsa radcaadka lafdan baa loo nasaxay macnana waa baaqi baarak allah fiik wajazaaka allahu khayra wafataxa laka alcilm wاlcamal wakhwaana kadalik waaya آه حديث سدح كن سدح بقول سديد حديث صحيح قال الإمام النسائي أخبرنا عبد الله بن الصباح وثقة ابن عبد الله وين قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا حدثنا سعيد عن ابن أبي عروة طبعا عن قتادة وأيوب ابن أبي تميمة السختياني وثقة ثبت حجة فقيه عن صالح ابن أبي الخليل أما عن صالح أبو الخليل عن صالح أبي الخليل هي أبو الخليل كاس مجلس علي ابن أبي مريم الضبعي وثقه ابن معين والنسائي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل القرشي له رؤية ابن عبد البر وحيري إنه استقية هي كو إجماعين علماء الجرح والتعديل عن أم الفضل أم الفضل فضل ابن عباس هو يدي ويان رضي الله عنه أن النبي نبينا صلى الله عليه وسلم سئل وحا وحلقه ويديي can iradaaci nugmadii faqala wuxuu yihi laa tuxarimu ma xaaraan yeesho oo maxramnimo laguma helo alimlaajatu hal nuugma hal muudsi qofki inuu yidhaahdo ama canugi walaa imlaajataan ama laba muudsi oo hal canug afk inuu mxuua naaska ugeliyo waa hal mar saas ama laba jeer maya wa qaala qataada wuxuu yidhi almasatu hal muudsi iwalmasataani i laba muudsi in saxa tacbiir xadiid q saddex boqol iyo sagaalaad waa xadid saxiixa qala imam nasd akhbarna shacib ibn yuusuf annasaa'i ninkaas waa iqatun saaxiba xadiid can yaxya ibni saciid alqaطaan can hishaam hal nuugma iyo walmasataani laba nuugma oo qofka hal mar afka intuu naaska canug saa u gashto uu muud yidhaahdo kadibna ay calooshiis wax galaan iyo mar labaad maya saas kuma noqoto weyaan xadii saddex ku saddex boqol iyo tobanaad waa xadii saxiixa qaala imamuna sal akhbarna ziyaad ibn ayuub albaqdaadi iqatun xaafid qaala xadaثana ibnu culaya ismaail ibn culaya waa iqatun habt laakiin maxaa lagu tuuray hmm. rumiya rumiya ibn ibn culaya ya waxba kuma maqlin sooma axsantum axsantum waaya ismaaciil ibn culaya waxaa ka wariyey can ayuub waa imaamkii can ibn abi mulayka cabdillahi ibn abi mulayka waa iqa weeyaan soddon saxaabada nabigeena ayuu haleelay can cabdillahi ibn zubayr radia allahu ta arda an caiشhaة xukr um اmminiin waa riwaayaة صaxaabiyi can صaxaabiya qaalat waxay tiri umuna caiشha qaala rasu rasulka wuxuu yhi sl slm laa tuxarimu ma xaaraan yeesho almasatu hal nuugma iw almasataani laba nuugma oo qofka canuga oo afka mxuua hal mar gashto naaska ama mar labaad u gashto xaaraan ma noqoto waa in shan radacaad oo macluumaad ay meesha la helo xadii saddex boqol iy toban i kowaad waa xadii saxix isnaada qaala imam qna moxamed ibn cabdillahi ibn baziic albasri waa iqa qaala xadaana yaziid yani ibn zura qa xadana saciid ibn abi caruubata can qataada qala wuxuu yidhi katabna waxaan u qornay ilaa ibraahim ibni zayd naqci waa iqa eh nasalahu annaga wax weydiinayna waana wuxuu qabaa tadliis wuu qabaa wataqaanaan nasaluhu annagoo wax ka weydiinayna can radaaci nugmadi fakataba wuxuu noo soo qoray ana shureyxan alqaadi shureyx waa qaadiga a taqaaneen xadaana in noo warramay ana caliyan sayd cali bn abi aalibin radia allah ta wa ibn mascuudin cabdullah bn mascuud kaana inay ahaayeen yaquulaana mid kuwa yidhaahdo yuxarimu waxaa xaaraam noqdo min aradaaci nuugmada qaliiluhu kiisa yar iyo wa kaiiruhu kiisa badan wa kaana fii kitaabihi qoraalkiisa waxaa ku sugnay ana abashachaa almuxaaribiy xadaana inuu noo warramay ana caaishata uma umm, umm umm almuminiin xadaat ina u sheegtay ana nabiy lahi nabg al sl slm kaana inuu hadiyo qolo mid yihahda laa tuxarimu ma xaaran yeesho alkhadfatu halka nuugma iyo alkhadfataan labada nuugma saas weyaan marka meesha marka waxaa yeelo in raggaas qataada ay u qoreen waraaq ibraahim bn yaziid anakci ayago wax ka weydiinayaan nuugmada inta xaaran yeesho inta jeero qofka loo baahan yahay haddii intuu maxram ku noqoni markaasaa ah wuxuu soo qoray shureyx alqaadi inuu u sheegay in cali iyo ibnu mascuud ay dhihi jireen nuugmada teeda yar iyo teeda badanba maxramnimo ayay keenaysaa ay keenaysaa qoraalkiisa waxaa kaloo ka mid ah oo ku dhex yeelay abushactaa almuxaaribina inuu umana caaisho ka wariyey in nabigeenna uu yidhi hal nugma ama laba nugma waxba xaaraan kuma noqdaan marka xadiidka maxfuudka ah oo la qaadani oo lagu camal fali waa kan umuna caaisha radia allahu tacala canha warda xadii saddex kun saddex boqol iyo toban iyo labaad waa xadiid saxiixa qala imam bn habarna hanaad ibn sari abu sari fii xadiiثi can abilaswad axwas salaam ibnu sulaym alxanafi weeyaan waaiqa can ashca ibn abi shacaa abu shacadaas magaciisa waaa la yihahda aca afwan can ashcaf ibn abi shacaa alkuufi waaiqa can abihi abiis abiis waa sulaym ibn aswad ibn xandala almuxaarib waaiqaة bاtifaaq can masruuq ibn ajdac waaiqaة faqihun caabid ibn khadram qal wuxu yhi qaalat caaishatu xaytu umuna caaisha dakhala calaya rasuul lahi ayaa soo galay sal slam wa cindii agtaydina rajul nin uu qaacidun fadhiyo nabigeena dalab gurigii soo galay nin baa umuna caaisha fadhiya bismi illaah sejran fashtada daalika caleyhi arrinkaas aad buu ugu darnaaday wuu ka xanaaqay nabigeena wuu dhibsaday calayhi salaa slam illaa xaaskaagii oo qof aadan aqooni u fadhiyo waa mushkilad aabbaheed ma ahan walaalkeed aad taqaanay ma ahan dadkan wuu yaqaan abubakar abubakar reerkiis wuu yaqaan nabigeena alai sla slam fashtada daalika calayhi wara'aytu waxaan arkay alqadaba caradii fii wajhi wejigiisa faqultu waxaan ya rasul rsulka allow inahu isaga akhii waa walaalkay min radaacati nuugmada walaala iga ah yani isku hooyo ayaana nuujisay saas ayay ku tiri nabigeenu sheg sal slm faqaala wuxuu yihi nabigeena ala sl slm undurna war eega oo hubsada maa ikhwaanukunna kuwa walaalihiin waxay yihiin ama kuwa ay kuwa walaalihiinna hubsada inaad walaalkiinya iska hubiya weyaan wa maratan ukhraa mar kalena wuxuu yidhi undurna eega man ikhwaanukunna kuwa walaalihiinna min aradacati nuugmadii fa ina radacata lah marata ukhra andurna man ikhwaanukuna min aradaaca nuugmada kuwa walaalaha inkaga ah faina aradaacata nuugmada min almajaacati gaajo nuugmada loo nuugay gaajo darteed ayaa nuugma muxarima noqoto oo wax xaraan yeeshee iska hubiya iska hubiya weyaan labanu lfaxli owrka caanihiisa ka warrama macnaheedu maxay tahay caanahan la nuugi caanahan la ninkii ilahay uu sabab ugu dhigay oo xamligaas iyo uurkaas ay gabadha qaaday zawjkeedii isaga waalidnimadii ma soo geli haa wuu soo geli sidaa weyaan xadii saddex kun saddex boqol iyo xaaskaaga canuga ay nuujiso hooya u noqonay adigana maxaad u noqonaysaa ahbaad u noqonaysaa xadii saddex kun saddex boqol iyo toban iyo saddexaad waa xadiis saxiixa qala imam na harun bd lah amal wati qala xadana macan qala xadaثana malik can cabdillahi bn abi bakr can amra ana caaisha nacam laban اlfaxli mayar mashkusharamayna sawa baabu laban اlfaxli awrka caanaha uu sababta u noqday uunkooda uunkiis muxuu noqonaya oo ninka asagoo caanaha sababta u noqday oo xaaskaas wax nuujisay ama hooyada wax nuujisay ninkeedii isaga xurmadii iyo maxronimadii wax ma ka qaadani oo aabo ma noqoni oo gabadhii la nuujiyey oo xaaskiis ay nuujisay aabo ma noqoni jawaabtu waa nacam xadiidkaa noo sheegi can camra ana caaishata akhbaratha ana rasuula rasulka sal slm kaa rasulkeena wuxuu ahaa cinda agteed ayuu ahaaday wa anaha ummuna caaisha samicat waxay maqashay rajula nin yastadinu idan weydiisanaya fii beyti xafsata xafsa binti cumar oo xaaska nabigeena ahayd ummi lmuminiin gurigeeda nin ma soo galaa lah oo dhawaaqi ayaa caaisha maqashay qaalat caaishatu waxay tii faqultu waxaan ihi ya rasul rsulka allow haada kanaytu rajula waa nin yastadinu fasax weydiisanaya fii beytika gurigaad baa gurigaada mxuu ah inuu gala rabo nabi allow saasay ku tiri faqaala rasul faqaala rasul wuxu yih sal slm uraahu waxaan u malaynaa fulaan hebel inuu yahay nin ayuu nabigana magacaabay licami xafsata xafsa adeerkeed min aradaacati nuugmadi yacni ma ahan xataa ninkii xaaska nuujisay ama hooyadii nuujisay xafsa ninkii qabay ma ahan walaalkii inuu yahan u malaynaa saasuu nabigeena yihi sala allahu calayhi waaalihi waslm waayahay uraahu fulaana licami xafsata min aradca qaalat caisha waxay tii faqultu waxaan idhi low kaana fulaanu hebel hadduu ahaan laha xayan mid nool licamiha adeerkeed min aradacati nugmada dakhala calaya miisoo geli laha oo anigana mxuu ahaa inaan isoo gal mila ogolaan lahay faqala rasul wu yh sl slm ina aradacata nugmada tuxarimu waxay xaaraam ka dhigtaa maa yuxaramu wuxuu lagu xaaraan yeela min alwilaadati dhalmadii war ma lahan xadii kun saddex boqol toban i afraad waa xadii saxiixa qaala imam nasacd akhbaranii isxaaq ibn ibraahim qaala anbana cabdirazaq bin hanan sancaani qaala anbana ibnu jurayj qaala akhbaranii caطaa can curwa ana caaishata qalat xadir bnu caaisha jaaa waxaa yimid cami adeerkay waa kay adeerkeed abujacdi abujacdi ahaa abuljacd min aradacati nugu badan adeerkayga ahaa faradadtuhu albaabkan ka celi maxaa yeelay waxay u haysataa inuusan maxramkeeda ahayn wa fii lafdin huwa abuqays abuqays wa fa jaءa rasul baym sal slm faahbartu waan u sheegay faqaala rasul u sal sl idanii lahu idanii lahu u idin ha kuu soo gala waa waa adeerka dhib ma lahan saasuu nabigeen sal l sl xadis saddex kun saddex boqol toban iyo shanaad waa xadis saxiixa qaala alimam nasafi akhbarana cabdulwaari ibnu cabdisamad alcambari waa saduuq ibnu cabdulwaari weeyaan qaala xadaanii abi abis cabdisamad ibn cabdilwaari waa saduuqun habt fi shucba can ayuub bn abi tamiimat sikhtiyaani can ibn wahb aw can wahb ibn kaysaan اqurashi waa iqa can urwa can caaishata ana akhan walaal ana akha abilqucays ninka abulqucays le walaalkii marka riwaayadan dambe ayaa ku cadaysay inuusan ninka hore abulqucays ahayna abuljacd inuu ahaa ana aa akha abilqucays ya sheekh ha axsanta meeshan waxaad acsan sakdi baa ku jira jazaaka allahu khayran axsanta cabdulwaari ahbara xadiid saddex kun saddex boqol toban iyo shanaad akhbarna cabdulwaari ibn cabdisamad ibn cabdulwaari qaala xadaanaa abi aabihiis can jadii ayaa ku jirta marka sakdi baa ku jira jad can abihi can abiihi axsanta waa can jadihi war moogta marka waa cabdulwaari ibnu saciid atamimi wa iqatu e, tabtun rumiya biqadar iqatun tabtun rumiya biاlqadar waay can ayuub can wahb ibn kaysaan qurayshi iqa can curwa can caaishata ana akhaa bilqucays abulqucays walaalkii oo abuljacdi weeyaane istadana calaa caaishata caaisha ayuu fasaxa weydiis inuu soo galo bacda aayat alxijaab markuu aayat alxijaabka ay soo degto kadib faabat way diiday an taadana lahu inay u idinto fadukira dalika nebi arrinka ayaa nabiga loo sheegay faqaala rasuullah wuxuu yidhi sal l sl faqala nabi nabigan fadukira dalika nabiy faqala wuxuu nabigeena idani lahu u idin fa inuu isaga camuka waa adeerkaa faqultu waxaan idhi inamaa ardacatnii almar'a haweenayd ayaa i nuujisay walam yurdicnii arajul ninka ima nuujinin faqala wuxu inahu isaga camuki falyalij calayka ha kuu soo gala saasoo nabigeena ku cadayy marka war ma lahan shaali maxramnimo macdo maxramnimo soo jeeda waadix waa xadii saddex kun saddex boqol toban iyo lixaad waa xadis saxiix qaala imaam nas ayaa meesha yeelay akhbarana haarun cabdillahi xamaan qala xaddaana macan qaala xaddaana malik can shahaab can urwa can caaishata qaalat waxay tir caaisho kaana wuxuu ahday aflaxu ninka aflax la yidhaahdo abuljacdi ayaa magaciisa waxaa la yihahdaa aflax akhwa abi qucays yastadinu calaya mid idin iweydiisto wa huwa isagana camii waa adeertay min radacati nugmada fa abaytu waxaan diiday an aadana lahu inaan u idmo xataa jaa rasu rasuulka ilaa ka yimaado faahbartoona sheegay faqal lahu idin fa isaga camalku adeerka qaalat caishatu waxay tir wadalika xilligaana bacda an nazla xijaab markuu xijaabka sooda kadib ayay ahayd xadiis saddex kun saddex boqol xadiis marka isfasiraysa mid walba kii ka dambeeyo qeybta hore wuxuu kii ka tagay ayuu muxuu aha riwaayaadka imamka usoo celina marka waa saas macaanida ayuu kusii qeexayaa xadiis saddex kun saddex boqol toban iyo todobaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasa akhbarna cabduljabaar ibnu calaa alcaطaar walaa ba'sa bihi can sufyaan ibnu cuyeyna can zuhri mamed shab zuhri can hishaam wa hishaam ibni curwa can curwata bni zubayr can caaishata qalat waxay tiri caaisha ista'dana calaya cami adeerkay oo aflax ahaa waa abuljacd bacdamaa nazla goorta soo dega kadib alxijaab xijaabkii falam aadan lahu uma idmin faataani اnabiyu nabigeena imi sal sl fasaltu waxaan weydiiyey arrinkaas faqaala wuxuu yidhi idani lahu u idin fa inuu isaga camalku adeerkaa qultu waxaan ihi rasul rsulka allow inamaa in kana maan ardacatnii almarata haweenayd ee ay nuujisay walam yurdicini rajulu ninka ima nuujinin qal wuxuu idani lahu idin taribat yamiinu gacantaada midigta ah dhulka ku dhacde fa inahu isaga camalku adeerka xadiid saddex kun saddex boqol toban sideedaad una dambey cashirka insha allahu tacala caawa waa xadiid saxiixa qaala imam nasai akhbarna alrabic ibnu sulaymaan ibnu daawuud almisri waahiqa qaala xadaana abulswad abulswad annadr ibn cabdiljabaar almuraadi waahiqa wa ibnu bakr almisri saduuqun faqiih qaala waxay yidhahdeen labadaas xadaana bakr ibnu mudar مضر القرشي مولاهم المصري واثقة ثبت عن جعفر بن ربيعة الكندي واثقة عن عراك بن مالك الغفاري واثقة فاضل عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت حدثنا من عائشة جاء وحيمد أفلح ninka la yihahda akhwu abilqucays ayaa yimid yastadinu isagoo idin weydiisani faqultu waxaan idhi laa aadana lahu uma idmo laa aadana lahu uma idmaayo xataa astadina ilaa aan ka idin weydiista nabiy lah nabiga sal slm falama jaءa nabiy lah goortuu nabiga la yimid alayh slat slam qultu lahu waxaan u yidhi jaa aflax ayaa yimid ahu abiqucays ayaa yimid yastadinu isagoo fasax weydiisana inaad guriga soo gala oo maxram ahaan guriga usoo gala fa abaytu waxaan diiday an aadan lahu inaan u idmo faqal wuxuu yidhi idanii lahu u idin fa inahu isaga camig waa adeerkaa qultu waxaan ihi inamaa in kale ma ahne ardacatnii imra'atu abilqucays abilqucays xaaskiisa ayaa i nuujisay walam yurdicnii arajulninka ima nuujinin qaala wuxuu nabigan ala sl sl idina lahu u idin fa inahu isaga camig waa adeerkaa meeshaan masale aad muhiim ah rabaa inaan insha allahu tabaaraka wa tacaala aan baraarujiyo masaladaas muhiimka waxay tahay ummaddeena soomaaliyeed arrinkaas aad iyo aad buu ugu maqan yahi masalada ku saabsan in maxram iyo kheyr maxaarim la kala ilaaliyo oon waxaan laisku sii daynin ummaddan soomaaliyeed uma qorno waxaa weeyaa niyad wanaag iyo dhowrsanaan aan caadi ahayn oo badanna waa jirtay sida dhabta way jirtay oo taqriiban berigii hore oo dadka fitradooda ay saliimka ahayd oo caalam alinternet iyo caalam al muxuu ahaa youtube uusan jirin iyo beladan ay jirin oo dadka ay fitradooda saliimka ahayd ilma adeerta iyo dadka aqribada ah maxaarimay iska ahayd waxaas hadda qof xataa ku fikira amaba looga xataa muxuu ahaa shakina ma jirin oo asbaabta keenaysaan kala jeeda yani harcan xataa sharciga ay waafaqsanaanin laakiin asbaab waxaa jirtay mararka qaar in la tasaahula xataa keeni jirtayaa jirtay laakiin hadda xaalado adag ayaa jiraan firadii isbedel badan baa ka dhacay marka in guri xiran ay gabadhi gasho ama wiilka u galo kadibna qof aan maxram u ahayn oo ajnabi ah ama dumar ha noqdo qofka soo gala amaba rag ha noqdo ay soo galaan oo kadibna caadi ay noqoto oo la sheekaysto oo la hasaawo oo la qosla oo la kaftama oo maanta dhan halkaa la wada jooga arrinta ayada ma bannaan tahay mise ma bannaana arrinta ayada annaga ma samaynaa mise ma samayno arrinta ayada ma dhibsanaa mise ma dhibsanno jawaabtu waxay noqona culamaadla xaaji axmeda eh? waa wax banaan ma aha sharcan waa xaaraan laakiin annaga dhaqan ahaan waa noota ninkii yidhaahdo oo rag ah aniga gurigayga nin ajnebi ah ma imaanaayo anoon joogin amaba dad kale oo maxaarim ahoon joogin hadduu yidhaahdo waxaa lalahaa ma taqaanaa ya maserow qaraabogoysa oo inkaar ku dhacday oo waxaa weeyaan todobadii inkaarood ay madaxa kaga dhacday baa la dhihi sooma wuxuu noqonayaa mambuud inkaaray ku dhacday waa imtixaan wuxuu noqonayaa marka kalqaabid cala aljamr hariib buu noqonayaa shaygii marka macruufka ahaa wuxuu noqday munkar munkarkeena wuxuu noqonayaa macruuf ikhwaani masaladaas iyada ah dadkaas carabta ayaa nooga fiican xitaa kuwooda fasaadsan oo salaad aan tukanaynin xaqiiqatan eberka ah yacni xurmadooda iyo sharaftooda iyo dhankaas aad bay isaga ilaalinayaan aad xaaladaha maxaakimta yeella haddii ladiin waramo ma malayn kartaan waa in adeerkay waa walaalkay waxba m abtiga ha jirtay maxaa jiradii nabigeena muxuu yidhi alah sl o slaam wamaa yandiqu cala alhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa wuxuu dhahay lama gooni noqdo qof ajnabi a qof kale macnihiisa wayaane ilaa hadduu la gooni noqdo rajul iyo imraa gooni islama noqdaan ilaa waxaa xadatayni ya oo salaaxi oo isu macanayni oo isu qurxini shayطaanu nabigeen sal slam waa sadeeya waa abcan yani sharaxaad anaa ku daray lakin nabigan wuxuu yidhi wuu saddexeeyaa haddii meesha ay laba qof ay isugu imaadaan oo dhallinyaro ah amaba walow xataa dad weyn ha noqdeen ninka ragga waxaan lagu aamini waxaa ka jir naag naaga in laguma aamini la socda saa la socda hadduu duubka intaa la egyahay ya intaas hadduu duubka la egyahay oo oohinta si weyna meeshan ay muxuu ahaay ay labadan ay madoobaatay ood inta halkan jooga laguma aaminaayo nin rag ah naag ajnabi laguma aaminaayo guriga ugu geyn haddaad ugu geysana kumaani wabilaahi atowfiiq ma garateen baabka isaga joojiye ummaddan soomaaliyeed dhanka isaga tasaahul badanaa jiro haddii ay idiin warramaan raggan maaduunu sharciga ood u taga meeshaan abba hiltaga waraysta raggeena xataa ah, meelaha jojoogo ama adooniinta waraysta war waxyaabaha qaar haddaa laidiin sheega waad ciroobaysaan adinkoon waqtigeeda gaarin halis waa kullina waxaa dhacday oo shayطaanu aaliثahuma waxaa lagu bedelay masayrow raximgoysah waa wuxuu u diidaa gurigiisa la imaado in canjeero laga cuno ma rabo ko biyo ah, ma ah, shubaay qaraaladu gurigiisa maba geli kartaba albaabkaa lagu celini waxaa la samaynayaa adiga horaanba gurigaad u diyaari hab aan laisku dhexgelayn u diyaari gurigaaga maya guriga may guriga laftarkiisa waxaa loo diyaarinaya hab ay martida gooni ay meel ay leedahay oo dumarkii ayaga isdhex gelayn ya joogi banaanka joogaan halkaasa joogayaan a may ma samey baabkaada adiga ba ma samey xashira <laughs> horta ficlan ma samayn kara qofka iyo bayadiga quriixi iyo waa lagaa adagyahay iyo waa baab kale sharcigana waa si masaladaas ayada waa masale aan ku bacnay nin ku dhiiran kara xataa ma jiro kulligeen nin walba wuuu leeyahay yaan lagu dhihin bakayl qaraabogoysa aan lagu dhihin markaasaa kadibna ha isku yaaceen lidaalika nimanka qaar oo qiir ay raadeen waxay dhaheen gabadha soomaaliyeed laba shay haddii aad ka hesho wax kale mxuu aha weydiin laba shay ma ka heshay bes wabilahi towfiiq shanta salaadood inay dukato ko inay jirkeeda ay asturtay xijaab ay ay isku raaricisa wax saddexda weydiin in adeera u imaaday iyo abti in abtiya u imaaday iyo guriga m waa la tuuriy waa laga bilaamaye baabkaas iyo hagelin meeshaasay ku carareen big waa guri ay leeyihin waana ficlan sheekh yuusuf sheekh صح صح صح aada ay ufiicanta waa yani ficlan waa arrin dad aan lahay yani guriga ha loo qaabeeyo qaab dadka martida oo aqribada oo raximka ahna ay ay guriga ku imaanaan oy kaga cunteeyaan oy ku ceeshaan reerkii iyo dumarkii iyo waxan ay isdhexgelaynin oo ayagan ay ku asturan yihiin meeshoodii qaab noocaas marka in loo fikiro sheekhiisu marka mukhtaraxaas aad soo jeedaysa xaashare wuxuu ku jira laba guryaadhis